bismillahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin amaa bacdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaadu saalixiin min kalaami sayidi almursaliin lilimaami annawowiyi raximah allahu tacaala wa can abi hurayrata radia allahu canhu waxaana ku dhex jirnay baabkii ahaa baabu fadli dacafati almuslimiina wa fuqaraa'i waalkhaamiliin oo dadka muslimiinta kuwooda taagta daran fadliga ilaahay agtiisa ay ka leeyihiin iyo qiimaha ay alla agtiisa ay ku leeyihiin baabkii ku saabsanaa wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalama abu hureyra waxaa laga wariyey can inabiyi sala allahu aleyh waali wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi lam yatakallam fi lmahdi lam yatakallam kuma hadlin filmahdi dharabta kuma hadlin ilaa thalaathatun saddex mooyaane nacam qofka yacnii <clears throat> xaaladda qofka waqtiga cunu ilmuhu ay dhashaan oo ay dherabta ku jiraan kuma hadlin ilaa saddex unbaa ku hadashay ciise bnu maryama ciise bnu maryam oo nebiyullaahi ciisa waa ku hadlay oo waa tii markay u timid oo ay ula timid maryam qowmkeedii ay ula timid <coughs> fa aatad bihi qowmahaa taxmiluhu markaasay eh, qaaluu yaa maryamu laqad ji'ti shay-an fariya fa ashaarat ileyhi waa u tilmaantay qaaluu kayfa nukalimu man kana fi lmahdi sabiya seen ula hadlaynaa bay dhaheen qof ku jira dharabta oo cunug yar ah markaasuu la hadla qaala inii cabdullaahi aataaniya alkitaaba wajcalanii nebiya wa saaxibu jurayjin iyo saaxibu jurayj jurayj saaxibkiisii ayb wa kaana jurayjun jurayjkan waxa uu ahaa rajulan nin caabidan oo caabid ah buu ahaa fatakhada wuxuu samaystay sawmacatan meel yacnii balabala ah oo ilaahay uu ku caabudo fa kaana fiihaa meeshaa dhexdeeda ayuu ahaan jiray fa aatathu ummuhu hooyadii ayaa u timid wa huwa isaga oo yusallii tukanayo fa qaalat waxa ay tidhi yaa jurayju jurayjow fa qaala yaa rab rabbiyow ummii wa salaatii ummii hooyaday iyo wasalaatii labadoodiibaa isku yimaadeen teen yeelaayon adeecaa nacam yani faqaala waxau yidhi yaa rabbi ummii wasalaatii hooyadayna waa ii yeertay salaaddiina waa ku jiraa iyo cibaadadii fa aqbala calaa salaatihi buu iska watay fansarafat way ka tagtay falamaa kaana min alghadi berita oo kale markay ahayd atathu way u timid wahuwa yusallii isagoo tukanayo faqaalat yaa jurayj faqaala ay rabbi rabbiyo ummii wa salaatii hooyaday iyo salaadaydiiba isku yimaadeen fa aqbala calaa salaatihi salaadiiba uu doortay hor u sii watay falamaa kaana min alkadi atathu way u timid haddana wahuwa yusallii isagoo tukanayo faqaalat yaa jurayj jurayjow faqaala ay rabbi ummii wa salaatii faaqbala calaa salaatihi faqaalat waxa ay tidhi allaahumma yaa allaahu allow laa tumidhu jurayj ha dilin <clears throat> xataa yandura ilaa uu ka eego ilaa wujuuhi almuumisaati haweenka zaaniyaadka oo zinaysto wejiyadooda ilaa aad ka tusto ilaahu ha dilin bay tiri nacam ilaahu yacni haweenka zaaniyaadka wejigiisa tus wejigooda tus saabay ku habaartay nacam salaadan marka waxaa laga qaadanaya salaad sunno ah ahayd haddii marka salaadii sunnada iyo ay isqaabilaan waalidka dalabkiisa yaa la raacayaa marka waalidka dalabkiisaa la raacayaa sababto waalidka warkooda in la yeelaa waa waajib oo in la adeeca waalidka waa waajib salaada sunnadana waa sunno midda faradka iyo hadday isku yimaadaan laakiin waayo iyo waalidka faradkaa la hormarinaa sidaas weyn marka fiqhiga <clears throat> ayb fatadaakara banuu israa'iila reer bani israa'iil baa marka waxay isku sheeg sheegeen oy ay ka hadleen jurayjan jurayj bay isku sheeg sheegeen oo cibaadatahu iyo cibaadadiisii bay xuseen wa kaanat imra'atun haweeney ayaa jirtay baqiyun oo zaaniyad ah yutamahalu bixusnihaa quruxdeeda lagu halqabsado nacam oo lagu tusaale qaato fa qaalat waxa ay tiri in shi'tum haddaad doontaan la aftinannahu walaa fidneeye oo fidneeye nacam haweenku marka waa fidno sida nebigu uu yidhi sala allahu aleyh waali wasalam faاtaqu اdunya wاtaqu الnisa faina awala fitnati bani israa'iila kanat fi الnisa ayb laaftinanahu bay tiri waa laga fidneeye oo fidneeye fatacaradat lahu way usoo banbaxday waa isu soo banbixisay ayb waa istustustay falam yaltafit ilayha ma milicsanin xaggeeda fa atad waxay u timid raaciyan mid oo qowsaar ah kaana ya'wii ilaa sawmacatihi kaas oo kaana ahaa ya'wii inuu usoo dunmaayo ilaa sawmacatihi balabaladiisii nin raaciyo meelaha ari ku raacdo sawmacadiisana soo gelgeli jiray ayay marka u tagtay nacam fa amkanathu min nafsihaa bay u makanisay ay u isu bandhigtay u isu dhiibtay fa waqaca calayha raacigii waa ku dhacay oo waa ka sinaystay fa xamalad way uuraysatay falamaa waladad markay dhashay qaalad waxa ay tidhi huwa min jureyjin cunugan jurayj baa dhalay bay tiri nacam faatowhu way u yimaadeen fastanzaluuhu way kasoo sawmacadii inuu ka soo degay ka dalbeen wahadamuu way ka dumiyee way dumiyeen sawmacatahu sawmacadiisii wa jacaluu waxay gudagaleen yadribuunahu inay tumayaan ay garaacayaan faqaala maa sha'nukum war sha'nigiinna waa maxay buu yidhi qaaluu waxay dhaheen zanayta bi haadihi albagiyi zaaniyadan ayaad ka zinaysatay <clears throat> fa waladad minka adiga xaggaaga ayay ka dhashay oo way kuu dhashay qaala waxa uu yidhi ayna sabiyu aawa cunuga yarkaa fa jaa-uu bihi way ula yimaadeen fa qaala waxa uu yidhi dacuunii iga tago iska keydaaya xataa usalliya bal ilaa aan tukadee fa sallaa waa tukaday falama insarafa markuu salaaddii ka dhammaado ka gadoomay ata sabiya cunuggii yaraa buu u yimid fa dacana fii badnihi calooshiisii ayuu ka duray marka calooshii uu saa uga duray wa qaala waxa uu yidhi yaa ghulaamu war wiilow man abuuka aabbahaa waa kuma qaala waxa uu yidhi wiilkii fulaanun hebel asar raacii qowsaarkii buu sheegay ayb marka saaxibu jureej kaas waay dharabtou ku hadla isagana fa aqbaluu calaa jurayjin jureyj bay qaabileen yuqabiluunahu iyagoo dhunkanayo wayatamasaxuuna bihi isku tirtiraayo oo barakaysanayo wa qaaluu waxay dhaheen nabnii laka sawmacataka sawmacadaadii baan kuu dhisaynaa min dahabin dahab baan kaaga dhisaynaa qaala laa buu yidhi maya aciiduuhaa celiya min diinin dhoobo ku celiya unka dhoobadeeda iskaga celiyo ku daaya kamaa kaanad siday ahayd fa facaluu sidaabay yeeleen saaxiibu jurayj marka qisadiisa taabay ahayd waxaa laga qaadanayaa marka waalidku habaarkiisa qofka walow bacda xiin xataa inuu ku dhici karo nacam oo waalidku yacnii hadday saddex jeer bay waalidkii hooyadii u baahatay salaad sunna isaguna ku jiraa marka waalidkii iyo salaada sunnadana waalidka daacadiisa horeyso waalidkii marka maxaa maxaa marka jurayj oo ninkaas caabidka ahaa marka waa la tusay yani waalidka habaarkiisa waxbaa laga tusay nacam soo ma garanin ninkaa yacni caabidka oo ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa karaamadaa kale haddana markau qaladkaa gala ilaahay waa tusay subxaana wa tacaala qofka marka waalidku shanigoodu waa wen yahay <clears throat> wa baynaa sabiyun yardacu kii saddexaad buu sheegaya hadda marka wa baynaha sabiyun sabi yardacu isagoo uu nuugayo min ummihi hooyadii uu nuugayo famara rajulu nin baa soo maray raakibun fuushan calaa daabbatin daabad fuushan daabaddaas oo faarihatin yacni aad iyo aad u wanaagsan oo aad u qurux badan ayb ayb nacam washaaratin iyo iyo washaaratin qurux xasanatin wanaagsan leh mara rajulun baa soo maray raakibun oo fuushan calaa daabatin saaran daabadaas oo faarihatin yacni aad iyo aad u yacni taf u ah oo qaali ah yacni washaaratin xasanatin iyo washaaratin eh, qurux hay-ad eh, quruxsan taasoo xasanatin wanaagsan leh fa qaalat ummu hooyadii waxay ku tiri allaahuma yaa allaahu allow ijcal ibnii wiilkayga ka dhig midla haadaa kan oo kale fa taraka thadya buu ka tegey wa aqbala ilayhi ninkiibuu u jeestay fa nadara ilayhi waa eegay fa qaala waxau yidhi allaahuma yaa allaahu allow laa tajcalnii midlahu isagoo kale ha iga dhigin oo ku hadlay kanna marka dharabtiiba ku hadlay isaguna <clears throat> huma aqbala calaa thadyihi naaskiisiibuu markaa u jeestay fa jacala yartadicu wuxuu gudagalay inuu nuugayo <clears throat> fa waxaad ma moodaa anduru inaan eegayo ilaa rasuulillahi sal ll ly slam rasuulka wa huwa isaga oo yaxkii ka sheekaynayo irtidaacahu nuugmadiisa biusbuucihi uga sheekaynayo fartiisa assabaaba ee murugsatada ah fii fiihi afkiisa iyadoo ay ku dhex jirto yacnii nebigii markau xadiidka sharxaayo cunuga naas naas nuugistiisiibuu xataa tilmaamaya nacam fartiisaas buu marka afka gelinayo markaa sidii ayuu ku tilmaamaya marka saxaabiguna wuxuu leeyahay waxaad ma moodaa inaan u jeedaba hadda rasuulka caleyhi salaatu wasalaam <clears throat> oo sidaa yeelayo marka waxaa laga qaadanayaa marka in eh, dadka ishaaro wax lagu fahamsiiyo oo layskugu daro hadalkii iyo tilmaantiiba ayb fa jacala yamusuhaa wuxuu gudagalay inuu marka dhuuqayo huma qaala waxa uu yidhi wamaruu bijaariyatin gabar yar bay soo marsiiyey ayay soo mariyeen wahum iyaga oo yadribuunahaa garaacaya dadka wayaquuluuna ay dhahayaan zanayti war waad xadday saraqti zanayti waad zinaysatay saraqti waad xadday wahiya taquulu iyadana ay leedahay xasbiya allaahu wanicma alwakiil ilaahay baa igu filan aniga wa nicma alwakiil wax la tala saartana ilaahay baa u wanaagsan fa faqaalat ummu hooyadii waxay tidhi allaahuma laa tajcal ibnii midlahaa ilaahu wiilkayga tanoo kale ha ka dhigin yacnii dhibka iyada dhibkaa u muuqdo la dhibayo <clears throat> fataraka alridaaca nuugmadii buu ka tegey wanadara ilayha gabadhii buu eegay faqaala waxau yidhi allaahuma ajcalnii midlahaa ilaahu iyadoo kale iga dhig fa hunaalika meeshaas taraajaca alxadiia taraajaca way isku celceliyeen alxadiida sheekadii fa qaalad waxa ay tidhi mara rajulun xasanun Eh, mara rajulu nin baa soo maray xasanulhay-ati hay-adiisu ay wanaagsan tahay faqultu waxaan idhi allaahuma ajcal ibnii milahu faqulta waxaa tidhi adigana allaahuma laa tajcalnii milahu ilaahu ha iga dhigin baa tidhi wamaruu bi haadihi alamati addoontan baa soo martay wahum yadribuunaha iyadoo ay garaacayaan wayaquuluuna zanayti saraqti faqultu waxaan idhi allaahuma laa tajcal ibnii midlahaa ilaahu wiilkayga iyadoo kale ha ka dhigin faqulta adigana waxaa tidhi allaahuma ajcalnii milahaa qaala waxau yidhi ina daalika kaagaas alrajula ee ninka ah ina dalika daalika qaala wiilkii waxa uu yidhi ina daalika alrajula ninkaas kaana jabbaaran buu ahaa nin jabbaar ah oho dad qasbid badan oo isqaadqaad badan buu ahaa faqultu waxaan idhi allaahuma laa tajcalnii midlahu ilaah isagoo kale ha iga dhigin ila jabbaarintu ahlu naar moogtaha wa ina haadihi tanina yaquuluuna lahaa zanayti walam tazni waad zinaysatay dhahayaan mana zinaysanin wasaraqti bay dhahayeen walam tasriq ma xadin faqultu waxaan idhi allahuma ajcalnii midlahaa ilaahu iyadoo kale iga dhig qof dhowrsan ayb muttafaqun calayhi xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa dadka ducafaau lmuslimiin qiimaha ilaahay agtiisa ay kuleeyihiin jurayj laftirkiisa yani ninkaa iska wuxuu ahaa yacnii ducafaau lmuslimiin ka mida iyo gabadhan marka la garaacayo laleeyahay waxbaad xadday waad zinaysatay haddana maca daalika iyadiina ilyacnii alla tala saaranayso yacni dad aad iyo aad u qiimo badan marka bulshada mahmaa qofka daciifka ah ee tabarta daran bulshadu waa dhibayaan way dhibaan badanaa marka aad iyo aad bay u dhibaan laakiin ilaahay agtiisa qof kastoo la dhibo macnayeedu maa ilaahay agtiisa inuusa waxba ka ahayn <clears throat> adduunka iyo aakhirada kala badan aakhiro ayuu wax fiican helayaa bal adduunyadiina waxaa laga yaabaa in dhibka uu ka baxo wanaag uu gaaro nacam oo ilaahay subxaanah watacaala cirib wanaagsan ou siiyo waalmuumisaatu bidami miimi luulaa miimta hore oo la godo ayaa la akhriyey wa iskaanil waawi waawda oo la reebo wa miimi athaaniyati miimka labaadna la hoos dhigo wa bisiini ilmuhmalati iyo siin la dhibic tiray wa huna waa haweenka zinaysto waalmuumisatuna azaaniyatu weya waa mufrad wa qowluhu daabatun faarihatunna bilfaa'i baa la akhriyey ay xaadiqatun nafiisatun daabad aad iyo aad u yacni orod badan oo nafiisatun haddana qaali ah washaaratuna bishiini lmucjamati shiin la dhibiceeyey wa takhfiifi raa'irada oo la fududeeyo oon la shidin wa hiya aljamaalu daahiru quruxda muuqato weeyaan fi filheyati hay-ada ka muuqato walmalbasi dhabar eh, iyo ka muuqato eh, dharka wa macnaa taraajaca alxadiidana ay xadadat asabiya wa xadahahaa hadalkay isku celceliyeen macnaheedu waxa ay tahay iyadiina way hadashay hooyadii wiilkiina waa hadlaayay way sheekaysteen baabu mulaadafati alyatiimi walbanaati wa saa'iri aldacafati walmasaakiin waltawaaduci macahum baabu mulaadafati alyatiimi agoonka u naxariisashadiisa fadliga ay leedahay caddaynteediiba u baab walbanaati gabdhaha loo naxariisto wa saa'iri dacafatina loo naxariisto dadka tabarta daran intooda soo hartay walmasaakiini masaakiinta loo naxariisto waatawaaduci iyo tawaaduc macahum masaakiinta loo tawaaduco oo hoos layskugu dhigo oon laga santaagin qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi wakfid raarici janaaxaka garabkaaga lilmu'miniina mu'miniinta u raarici garabkaaga mu'miniinta u raarici waxaa laga wadaa mu'miniinta u tawaaduc oo ha iska kibrinin macnuhu sidaas weeyaan ayb markaa nebiga caleyhi salatu salaam sidaasaa la fara muminiinta inuu u garab raariciyo oo u tawaaduco maaha muslimiintan inaad korka ka kortood eh, aadan ka santaagto korkooda ku santaagto gaaladiina aada u noqoto yacni wax aad a ugu tawaaducdo nacam wa qaala tacaala wuxuu yidhi alle wasbir nafsaka naftaada xabis maca aladiina kuwii la jirkooda ku xabisoo ku celi yadcuuna rabbahum rabbigood baryaayaan bilghadaati waalcashiyi subax iyo galabkii yuriiduuna xaal ay doonayaan wajhahu ilaahay wejigiisa walaa tacdu caynaaka indhahaaga ha ka gudbinin canhum iyaga xaggooda ha ka tallaabinin turiidu xaal aad doonayso adoo doonaya marka ziinata alxayaati dunyaa nolosha adduunyada a quruxdeeda wa qaala tacaala waxa uu yidhi alleh fa ama alyatiima agoonka falaa taqhar ha qasbin wa ama saa'ila midka wax baryayo wax weydiisanayana falaa tanhar ha horarin oo ha canaananin qaybadaad waxaysana sii haddii aadan waxayninna u ballan wax fiican yan hadal fiican u dheh nacam wa imaa tucridanna canhum ibtiga'a raxmati min rabbika tarjuuha faqul lahum qowla maysuuran buu ilaah yidhi subxaanah wa tacaala nacam wa qaala tacaala ara'ayta aladi yukadibu biddiin ara'ayta bal igaga waran oo ii sheeg alladii midka yukadibu u beeninayo biddiini jazaha iyo abaalmarinta fadaalika kaagaasi alladii kii weeyaan yaducul yatiima agoonka dhibayo walaa yaxudu aan boorinaynin calaa dacaami lmiskiini miskiinka quudintiisana aan ku boorinaynin nacam war masaakiinta aan u kaalmayna aan isku boorinayn shib shib unka ah nacam ayb kaanamaa isaga in xaaladaas uusa gelayninba nacam ayb marka yani marar badanna waa soo sheegnay marka baabkana hadda waa ku saabsan yahayo dadka masaakiinta in loo jilicsanaado oo loo naxariisto gabdhaha yacnii gabdhaha iyaguna waxa uu baabka ugu keenaya waxay tahay waxay u baahan yihiin ixsaan ixsaan bay u baahan yihin marka islaamku gabdhaha ma adoonsado ma dhibee waa u ixsaan falaa bal nacam ayb wiilka ixsaan aan loo samaynaynaa gabadha loo samaynaya nacam tarbiyadeedaa la hagaajinaa oo waxsiinteedaa lagu dadaalayaa maxaa yeele gabar hadday waxweyso oo ay heeray tuugsato gaarto halis waxaa ah dabcan marka inay cirdigeedii oo ugu qiimaha badnaay in ay macna daro u ku baaba walciyaadu billah nacam ayb can sacdi bni abi waqaasin radia allaahu canhu qaal kunnaa maca anabiyi sala allahu aleyh waali wasalama nebigaan la soconnay sittata nafarin xaal aan nahay lix qof faqaala almushrikuuna mushrikiintii waxay dhaheen lilnabiyi ay ku dhaheen sala allahu aleyh waali wasalama utrud haa ulaa'i kuwaan iska eri laa yajtari'uuna calaynaa yaanay nagu dhiiranine yani waxaan iska buri bay dhaheen lixdan dadkan yaynan nagu soo dhiiranin ha hadhoowe nacam <clears throat> waa marka mujtamac u kala samaysan yacnii dabaqaad dabaqa dabaqa u samaysan waa mujtamac kalaas u samaysan iyo dabaqo marka waxay leeyihin annaga dadkan ma ag fariisan karne horta kuwaan iska buri nacam haddaad rabto inaad annaga nala fariisato oo ad wax noo sheegto hadda laftirkeeda noocaas dad a ah waa jiraan nacam saasoo kale u shaqeeya oo haddaad tiraa masaajidka imaam inuu darsiga dhegeyso war dadkan masaajidka joogay aniga isku isku lood ma nihin oo saasaan ahayo waxaasuu sheegaya eniyo anaga gaar darsi noogu akhriyo kuleeyahy nacam kaasoo kale in gaar darsi loogu akhriya ma aha cilmiga in la liido ayaa ka dhalanaysa nacam isagaa inuu tawaaduca laga rabaa nacam wa kuntu ana anigu wa kuntu waxaan ahaa buu yidhi ana aniga iyo ibnu mascuudin iyo ibnu mascuud iyo warajulun nin oo min hudeylin reer hudeyl ah wa bilaalun iyo bilaal iyo warajulaani laba ninoo lastu usamiihima aanan magacaabaynin fa waqaca fii nafsi rasuulillahi sal ly salam nebiga nafsadiisa waxaa ku dhacday maa shaa allahu an yaqaca wixii ilaahay doonay oo idmo inay ku dhacdo yani xoogaa nebiga wuxuu is yidhi labada maslaxa ama isku raadisaa nacam oo kuwaan iyagu iimaanayba leeyihiin oo kaa xumaan maayaane intaad iska taga tiraahdo si ay kuwaan u islaamaanay naarta uga badbaadaan amaa samaysaa buu is yidhi faxadatha nafsahu nafsadiisa ayuu u sheekeeyey fa faanzla allahu tacaala alla wuxuu soo dejiyey walaa tadrudi aladiina yadcuuna rabbahum kuwa rabbigood caabudayo rabbigood baryayo ha eryin bilghadaati baryaayo habeenk alla caabudayo aroortii iyo walcashiyi galabkii yuriiduuna iyagoo doonaya wajhahu ilaahay wejigiisa rabo ha eriyin baa layidhi kuwaas maya nacam ilahay agtiisa kuwaas baa qiimo ka leh nimankaan isqaadqaadayo wax qiimaa ilaahay agtiisa kama laha nacam adiga marka ha u yeelin wax qiimaa ha u yeelin nacam soo ma garanin ayb nacam marka hadda waxaaba dadku mushkilada ay ku baaba lagu baaba-san yahay yacni mujtamac ahaan waxaad arkaysaa meelaha aroosyada dadka iskugu imaadoo kale iyo meelaha yacnii xafladaha iyo kale iyo dadkii faasiqiinta ahay baaba dadkii cibaadada badnaaye laga hormarinaa nacam oo sida dadka heeso oo kale iyo iyo kuwa qabaa'ilka yacnii dagaalada qabaa'ilka ku maman iyo kuwa yacnii hogaamiye kooxeedyada ah oo dadka isku diro oo dadka isku diro dadka baabi iyo iyagaa qiimo loo yeelaa nacam odaygii baa hadlaaya laleeyahy nacam odaygii odaygii aa laleeyahy nacam ayb ninkii ilaahay yaqaano oo dadkan ilaahay ka cabsada dhahayo daaco lagu yaqaano cibaado badanna waxaa laleeyahay cid u yeeranaysaba mabaleba nacam marka waxaan waxaa weeyaan marka dadkii la yidhi ha laga jeestaa laga daba orday dadkii la yidhi nafta ha lagu xabisana waa laga tegey ayb marka tacaaliim islaam ma ahan taasoo kale waxaase mushkilada ugu badan ay tahay wadaadadii markay waxaasoo kale sameeyaan nacam dadkii diintaad arkaysaa meelaha qaarkood xaflado ayaa laysku tegayaa dadkaas wuxuu hormarinaa marka fasaqada ancam dadkaas faasiqiinta ah ee uu og yahay ee dadka isku diro ee xoolaha laysku laayo aruuriyo oo muslimiinta isku dilaan isku laayaan aruuriyo oo wakiilada u ah dadkaas yacnii ummadda dhammaynayo ayaa dadkaas iska hormarinaa nacam markaasuu leey odaygii hebel baa joog odayg ciddaan joogay hadal adiga nacam hadalkiibau siinayaa nacam marka haddaan ninkan ummadda laga faquuqin maba isdhahaya marka waa xun tahay maba aaminsanaba marka nacam wou ku dhiiranaa mujtamaca marka hadhow <clears throat> wa can abi hubayra caa'id ibni camrin almusaniy wa huwa min ahli baycati ridwaan weeyaane dadkii baycatu ridwaan nabiga la mubaayacoodee marka waxa gaar loogu sheegaya waa maxay iyada waxaa gaar loogu sheegay baycatu ridwaan bayca qiimo badana eeg sulxulxudeybiya waqtigiisii bay dhacday nebigu markau maqle cuhmaan baa la dilay loo soo sheegay ayuu bayco la galay kun iyo afar boqol bay ahaayeen Eh, waxa uu yidhi marka eh, cusmaanna maadaama uu maqnaa gacantiisa bidix ayuu tiisa midig geliyey isagoo cusmaan ka dhigaya midda kale oo cumaan marka isagaa beeca u qaada waa maqnaay cumaane raggii kale marka ee eh, kun iyo afartii boqol ee baycadaas nebiga la gashay inay dhintaanay bayco ku galeen yacni baayacuu cala almowt geeri inay dhintaano nafta ag dhigaan haddii meeshaa marka dagaal iyo uu yimaado marka dadkaa ilaahay wuxuu ugu abaalguday qof dadkaa nin qof dadkaas ka mida ah, naar inaysan taabanaynin buu nebiga sheegay sala allahu aleyh waali wasalam marka darajo aad u weyn waay waa la sheegaa mar walba marka ninkii hebel ahay wa huwa min ahli baycati ridwaana laleeyahay raggii baycatu ridwaan ahay nacam manqaba iyo yani dee sharaf wuu aad iyo aad u weyn weeyaan dadku hadda yacnii markay istilmaamayan waxaan macno lahayn isku tilmaamaan nacam ninkii sarkaalka ahay waa ninkii saas ahay waa ninkii yani wasiirka ahaa jiray waa alaleeyahay nacam raggan marka baacat ridwaan ayaa lagu tilmaamaa dadku waa ka horeeyaan nam wuxuu yidhi ana abaa sufyaan abuu sufyaan ataa calaa salmaan buu u yimid iyo suhaybin iyo bilaal suhaybna ruum oo asalkiisa ahaabaa la dhahaa nacam salmaan alfarisi salmaanna waa farisi bilaalna waa xabashi nacam fii nafarin maca nafarin fa qaaluu waxay dhaheen maa akhadat suyuufullaahi min caduwi illaahi ma akhadaha wallahi waxay dhaheen maa akhadaad ma aynan qaadanin suyuufullaahi ilaahay seefihiisa min caduwillaahi alla cadowgiisa xaggiisa kama aanay qaadanin ma'khadahaa booskeedii nacam seefihii ilaahay booskii loogu talagalay weli ma qaadanin haddiiba abuu sufyaan nool yahay fa qaala abuubakrin bakrin radia canhu abuubakr baa marka waxa uu yidhi ataquuluuna haada sidan miyaad dhahaysaan lishaykhi qurayshin wa sayidihim quraysh eh, yani eh, sheekh odaygeedii iyo hogaamiyaheedii miyaa saa ku leedihiin buu yidhi nacam miyaad sidaa dhahaysaan fa ata nabiya sala allahu aleyh waali wasalama nebigu u yimid fa akhbarahu wixii dhacay buu u sheegay fa qaala nebigu wuxuu yidhi ya abaa bakrin abuubakarow lacallaka akdabtahum waxaa laga yaabaa inaad kaga caraysiisay hadalkaa aad tiri in kunta akdabtahum haddii aad ka caraysiisay laqad akdabta rabbaka rabbigaa ayaad ka caraysiisay ogow dadkan dad sahlan maaha a hadalkan ku tiri bilaal iyo abuu waa ka qiimo badan yihiin nacam xataa markuu soo islaamay abuu sufyaan iyagaa ka fadli badan nacam soo ma garanin ayb walidaalika eh, ibn cumar markii la yidhi eh, meeshii markuu joogay caam aljamaaca sanadkii dagaalkii sifiin markuu dhammaaday oo mucaawiye talada loo wada dhiibo xasan bin cali oo uga tanaasulay ayaa meel iyadoo la fadhiya ayaa waxaa la yidhi mucaawiye marka uu yidhi mucaawiya wuxuu yidhi arrinkan iyo madaxtinimadan yaa aniga igaga xaq badan buu yiri ninka igaga xaq badan falyuطlic lanaa qarnahu bal geeskiisa hana tuso yiri nacam madaxiisa kor ha u taago yiri nacam ninka annaga noogaga haboono yiri madaxtinimada ibnu cumar marka wuxuu yidhi waxaan damcayu yidhi inaan dhaho waxaa kaaga habboon arrinkan ninkii adiga iyo aabbaha islaamnimada kula dagaalamay nacam yani adiga adiga iyo aabbahaaba idinkoo safka kale ka safan ayaan idinla dagaalanay annaga diin idinkula dagaalamayna marka kaasaa kaaga habboon inaan dhahaan damcay buu yidhi haddana waxaan is iri buu yidhi amaa tiraahdaa kelmad hadal intaad tiraahda maanta dadkaas muslimiinta oo hadda khilaafka ka soo baxay oo midnimada helay hadal ay ku kala tagaan oo maanta yacni dhibaato kale u celiyo amau hadalkaagu noqdaa waa iska aamusay waa xirtay yiri hadalkayga nacam marka ibnu cumar fiiri fiqigiisa fiiri yacnii hadalkiisa intoonan sheegin oo soo gemin hadalka iska iska gen ma aha nacam caaqil ou ahaa caalim buu ahaa hadalkiisa intuunan soo tuurin muxuu keeni karaa buu fiirina nacam adiga marka hadal kastoo xaqa maaha inaad iska sheegta nacam hadal xaqaa laga yaaba inuu dhibaato dhibaato uu la imaado gadaalo marka hadalkiisa u ceshta marka waxa uu yidhi faata nabiya marka sidaa markuu laqad aqdabta rabbaka rabbigaa baad ka caraysiisay buu yidhi markaa hadaad ka caraysiisay faataahum waa u yimid abuu faqaala fa qaala waxau yidhi yaa ikhwataah walaalaheeyow akdabtukum ma idinka caraysiiye buu yidhi qaaluu laa bay dhaheen maya yakfiru allaahu laka yaa ukhay yakfiru allaahu laka ilaahay uu kuu dhaafaya yaa ukhaya walaalkeenna nacam tashiirkan hadda waxaa loo keenay yacni waa naxariisoo tusaa nacam tashiirkan yani tashiirka yani waxaa loo keenaa mararka qaar litaxqiir mararka qaarna waxaa loo keenaa yani tacdiif yani mulaadafo iyo naxariis iyo yani iyo yani ixtiraam ayaa loo keenaa hadda marka maaha inay abubakar xaqiraayaan ayaga nacam ee waxay u keeneen waxa yaa ukhay ay uleeyihin walaalyarowgeegow macnaheedu marka waxay ta waa waa naxariis naxariis ay uga dalbaayaan nacam ayb waa waa waa way marka nacam yakfir allahu laka yaa ukhay rawaahu muslim muslim baa xadiidkii wariyey marka waxaa laga qaadanaya xadiidkan dadka dacafatu lmuslimiin haddii laga caraysiiyo ilaahay agtiisa sharafta ku leh haddii laga caraysiiyo alla inaad ka caraysiisay u dhigan tahay nacam marka in dad islaama ah, yani ama qof muslima ah, dhib eh, yani layska un layska fududaysto oo ama dhiiggiisa la fududaysto ama cirdigiisa la fududaysto hadal lagu tuuro oo maalkiisa la fududaysto waxaa laga yaabaa dad ilaahay jecel yahay inay yihiin dadkaas nacam rawaahu muslim qowluhu ma akhadahaa ay lam tastawfi xaqahaa minhu ma aanay oofsanin xaqeedii eh, yani minhu cadowga alle xaggiisa kama aanay oofsanin wa qowluhu yaa ukhay ruwiya bifatxil hamzati baa la wariyey wa kasri qaa'i oo yaa akhii marka ay tahay yaa akhii wa takhfiifilyaai wa ruwiya bidami lhamzatina waa la wariyey wafatxi lkhaa'i wa tashdiidilyaai yaa ukhayu bitashiir markaa wacan sahli bni sacdin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalam nebigu waxa yidhi ana anigu iyo wakaafilu lyatiimi agoonka midka kafaalo qaadayo fi ljannati jannada dhexdeeda haakadaa sidaanan ku nahay wa ashaara bisabaabati walwusdaa wuxuuna ishaaray nebiga sala allahu aleyh ali wasalam bisabaabati buu ishaaray yacnii farta murugsatada ah iyo walwusdaa midda dhexe ayuu markaa tilmaamay ayuu ishaaray wafaraja baynahumaa waana kala geeyey waxyar oo waxa uu yidhi ana wakaafilulyatiimi fi ljannati haakadaa buu yidhi saas ayaan isu nahay marka agoonkoo la kafaalo qaado fadliga ay leedahay laga qaadanaya rawaahu lbukhaariyu wa kaafilulyatiimi alqaa'imu biumuurihi midka arrimihiisa maamulaya marka adduunyada meeqa agoonaa joogta nacam muslimiinta meeqa agoona hadda u joogtana nacam tiradii bay ka bateen nacam soo ma garan oo weliba dadkoodii laga yaabo in diin darteed loo dilay aabayaalkood nacam soo ma garan marka dadkaas masaakiinta agoontaas nacam in la kaalmeeyo laasima hadduu qaraabo yahay weliba nacam oo qofku isku dayo xataa ugu yaraan hal ama laba agoon inuu intuu tafaqud sameeyo hal ama laba agoon inuu wax u diro ee uu shaqadiisa waxa uu qaato wax uga gooyo mana ah agoonka qaraabada keliya in lagu kaaftoma sababtoo ah dadka waxaa weeyaan dad waxaa jira qaraabo aan lahayn dadka aan qaraabada lahayn ayaga yaa xutarayan yaa u maqan iyaga laftirkooda marka iska dhaaf maanta dadka yacni xooluhu siday dadka uga bateen maanta waxaan kafaalo qaadi karnaa qofkiiba wuxuu kafaalo qaadi karaa labaatan agoon waa kafaalo qaadi karaa xaqiiqatan nacam weliba qaadka ugu muhiimsan waa maxayna inuu wax baro waay nacam agoonka inuu wax baro oo uu siiyo fursad oo wax ku barto nacam maanta zamankan yacni hadda dowlo kafaalo qaadaysa ma joogto dowlad dadkaas agoonta wax baraysa male agoonta marka dadkaas muslimiinta unbay u yihiin agoon nacam ayb marka haddaad adiga kafaalo qaadda ilmahaas agoontaana ilmahaaga ilaahay waa xifdina subxaanahu wa tacaala waxa aad adiga ilmahaaga uga baqayso dadka kale ilmahooda inaa uga baqdaba muslimiinta ancam ah, oo aayad dhibaataeeda walyakhsha aladiina low tarakuu min khalfihim duriyatan dicaafan khaafuu calayhim falyataqu llaha waliyaquuluu qowlan sadiida ayb marka in ficil marka loo bedelo hadalka iyo yacnii keliya in ficil loo bedelo ficil laga dhigo xataa dadka intay isu tagaan ay waxay samayn karaan intay wax iska qaadaanay marka waxay samayn karaan dad agoon ah yay u diri karaan waxna ay ku bari karaan waxna marka ay ugu tari karaan marka muhiimadda iyo mas-uuliyadda dadka saaran maba moodidba inay dareensan yihiinba mas-uuliyadana saaran inaan dareensannahay maba moodidba wacan abi hurayrata radia allaahu canhu qaal qaala rasuulullaahi sala allahu aleyh ali wasalam qofka weliba agoonka kafaalo qaada mujtamaciin waxba u taray ilmaha yareerka ah haddaysan wax baranin tarbiye aynan helin mujtamacii haddana dhib ku noqonayn ogow markuu soo weynaado beri jidkuu istaagaya isbaaruu dhiganandhow laakiin haddii la kafaalo qaado dad dhalinyaro badanoo waxaa soo baxaysa marka faa'iido leh mujtamacna faa'iido u keenaya wacan abi hureyrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalama lyatiimi agoonka midka kafaalo qaadaya lahu isaga agoonkaasoo lahu isaga u sugnaaday kaafilul agoonka midka kafaalo qaaday lahu isaga u sugnaaday ow ligayrihi ama agoon isaga aan qaraabo la ahaynoo oo heyrkii u sugnaaday ana aniga iyo wahuwa isagu kahaateyni fi ljanna wa ashaara raawiy wahuwa maaliku bnu anas weeyaana bisabaabati walwusdaa buu ishaaray rawaahu muslim wa qowluhu sala allahu aleyh waali wasalam alyatiimu lahu ow ligayrihi macnaahu qariibuhu agoon isaga qaraabal ah aw il ajnabiyu minhu midka ajnabiga isaga ka ah falqariibu qariibka mithlu an takfulahu ummuhu qariibku marka waa maxa hooyadii dhashay baaba kafaalo qaadayso ow jadduhu ama awowgiis ow akhuuhu ama walaalkiis ow hayruhum min qaraabatihi ama heyrkii oo qaraabadiisa wallahu aclam nacam <coughs> marka halkan waxaa ku jirta marka alyatiimu lahu ow ligayrihi agoonka adiga marka qaraabo kula ah ow aabihiisaa dhintay maalan agoonka qofka aabihii dhintay isagoo yar qaangaarin hooyada marka hadday kafaalo qaado iyada intay u shaqayso ilmaheedii masruufato oo ay waxbarato ay meel kasoo saarto ajirkan bay leedahay iyada laftirkeeda maxaa yeele hooyada agoonkan ay korinayso wiilkeeda ama gabadheeda ah qaraabay la tahay nacam soma kasin <clears throat> wa canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh waali wasalam laysa almiskiinu miskiinka ma aha alladii taruduhu tamratu kay celinayso timirta wa tamrataani iyo laba timir walaluqmatu wal luqmataani iyo laba luqmadood innama almiskiinu miskiinka alladii midka weeyaan yatacafafu dhowrsanayo su-aasha ka dhowrsanayo muttafaqun calayhi yacnii miskiin waxaa weeyaan buu leeyahay miskiinka xaqiiqada ah ninka aan dadkana baryeynin dhibaataysanna nacam waxna aan haysanin dadna wax ma weydiisana marka waa inaad adiga u garato marka nacam oo aad fahamto waa kuwa ilaahay yidhi yaxsabuhum اljaahilu agniyaaa min atacafufi ninka jaahilkaa ah, ninkan waa u kala saaranta isleeyahay nacam min atacafuf yani dhowrsanaantaas darteed ayuu wuxuu ugu malaynayaa inuu wax haysto kale <clears throat> ayb wa fii riwaayatin fi saxiixayni laysa almiskiinu miskiinku maaha aladii yaduufu cala annaas midka dadka wareegayo korkooda taruduhu luqmatu walluqmataani ay celinaysa watamratu watamrataani walaakina almiskiina miskiinka alladii laa yajidu kinan yuqniihi waa midka aan helaynin hodantinimo ama deeqtoonaan yuqnihi isaga yuqniihi oo markaa isaga deeqinayso walaa yufdanu bihi dadkuna aan walaa yufdanu aan loo dhug lahayn bihi isaga aan la ogeyn dadku aanay ogeyn fayutasadaqu caleyhi markaa si loo fa yutasadaqu caleyhi si loogu sadaqaysto oo <clears throat> fa yutasadaq caleyhi markaa lagu sadaqaysto walaa taquumu walaa yaquumu fayas'ala annaasa walaa yaquumu aan istaagayninoo oo yas'al annaasa dadkan aan wax weydiisanayn si u marka dadka wax u weydiisto walaa yufdanu lahu walaa yufdanu bihi meeshaas shaqal muxuu kuu saara qaafka fa yutasadaqa ou saara soo maa haadaa huwa saxiix fayutasadaqu buu ii dhigaa aniga fa-da sababiye waay nacam ficilka mansuub buu noqonaa bian mudmara nacam maxaa yeele waxaa ka hormaray moogtaa nafyi haddii nafyi iyo shibu nafyi inuu ka hormaraa shardi ewelba u ahaan jirtay marka fa yutasadaqa inuu dhaho waay nacam fa yutasadaqu buu aniga dhigaya nacam walaa yufdanu bihi aan loo dhug lahaynoo fa yutasadaqa calayhi si loogu sadaqaysto isaga markaa wax fa waay walaa yaquumu aan istaagayninoo fa yas'ala annaasa dadka si wax u weydiistana aan u istaagaynin wa waxaa laga wariyey isla abi hurayra can inabiyi sala allahu aleyh ali wasalam qaal assaaci cala alarmalati garoobka midka u soconayo oo yacnii u xaajadeeda iyo danaheeda u istaagayo walmiskiina iyo miskiinka kalmujaahidi fii sabiili illah ilaahay jidkiisa ku jihaadayoo kale weeyaan nacam haweenta laga dhintay ee aan nin lahayn ee markaa iyadu iska dhibaataysan caruurina weliba u joogto ama midda la furay laga dhintaa shardi maaha nacam waa la furay ilmaa lagu furay seelhaweentaas haweentaasoo kale marka hadda mujtamacaadka isku mid maahan ogow annaga mujtamaceena haweenta la furo inay guur waa helaysaa guurna waa heshaa ee dadkeediina dhaqaalo un way iska dhaqaaleeyaan laakiin mujtamacaad muslimiinoo waxaa jira haweenta haddii la furo ay bis tahay nacam hindidoo kale ka mida nacam mujtamac alhindi iyo shibhi lqaara alhindiya bakistan iyo bangaladesh iyo dhulkaas yacni culammadu waxay sheegaan haweenta haddii la furo inay yacni dhibaato mana la guursanayo guur say guur ku heshana waa adkaanaysaa faqrina waa ku jiraysaa nacam kuwaasoo kale marka waxaa weeyaan in marka eh, qofka gacan qabtaa marka waxyaabaha marka lagu gacan qabanaya maxaa ka mid inuu guursado xataa qof nacam ee eh, uu markaa dhaqaaleeyo markaa uu mas-uuliyaddeeda la wareego ixsaan weyn buu u falay assaaci cala alarmalati garoobka midka u soconaayo walmiskiin iyo miskiinka kalmujaahidi fii sabiililah oo kale weya wa axsabuhu waxaan malaynayaa qaala inuu yidhi wakal qaa'imi mid taagan salaad u taagan alladii laa yafturu aan daalaynin oo kaleba waayo saa'imi mid sooman oo kale weyan laa yufdiru aan afuraynin mutafaqun caleyh ajrigaa weyn baa marka laga helayaa nacam mujtamac marka khayrka duruqdiisu aad bay u fara badan tahay wa canhu can inabiyi sala allahu aleyh waali wasalam qaal sharu dacaami dacaam midka ugu sharta badan oo ugu xun dacaamulwaliimati waliimada cuntadeeda waay yani weliimadu xaaraan waay lagama wado hadda yani weliimadu waa sharciyo marka qofka aroos ou qaba inuu weliimo samaysto iyada awlim walow bishaatin waa tii nebiga cabdiraxmaan bin cawf uu yidhi laakiin haddana iyadoo sharci ah ayay dadku ficilka ay samaynayaan darteed ayay shar ku noqoneen sharu dacaami dacaamu iyo mnacuhaa waxaa laga celiyaa man ya'tiihaa qof u imaanaya oo u baahan yani wa yudcaa ilayhaa waxaa loogu yeerayaa man ya'baahaa qof diidayo ka maarmoo xoolihiisa iska haysto waman lam yujib iddacwata dacwada iyadoo sidaa ay tahay haddana yeerista qofka aan ajiibin faqad casa allaha wa rasuulahu alleh rasuulkiisa oo caasiyey marka iyadoo saa ay tahay adiga haddii lagu yeero sunnada nebiga fuliyo tag ka qayb gal soo ma garan laakiin dadkaa waxay sameeyaan masaakiintana waa waa eriyaan albaabaday ka xirtaan dadka xoolaha haystana gal gal gal gal ayaa la laleeyahay nacam miskiinkana meesha ku qalalaya nacam marka miskiinka in loo naxariistay ahayd eh, marka saasaa ah, marka sharu dacaami waxay ku noqotay miskiinkaa laga eriyaa nacam marka sharcigu miskiinkau cinaayo siinaya marka ula jiraa wa fii riwaayatin fi saxiixayni can abi hurayrata min qowlihi bi'sa dacaamu dacaam baa baas lahaaday dacaamulweliimati almaqsuusu bidami midka damiga iyo eedeynta lagu gaar yeelay lwaliimati waaye yudcaa ilayha waxaa loogu yeeraa alaqhniyaau kuwa haysto wa yutraku lfuqaraau fuqaradiina waa laga tagaa bal waxaa laysku daya in loo gooyaba xataawacan anasin radia allahu canhu can nabiy sala allahu aleyh waali wasalama qaal man caala jaariyatayni xataa tablugaa man caala qofkii yacnii dhaqaaleeyo jaariyateyni laba gabdhood xataa tabluqa ilaa ay ka qaangaaraan jaa'a yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa imaanaya ana aniga iyo huwa isagu ka haatayni sidaan anagoo isku wadama asaabicahu farihiisi u isku geeyey marka rawaahu muslim jaariyatayni ay bintayni laba gabdhood ninkii laba gabdhood dhaqaaleeyo oo koriyo oo tarbiyadooda wanaajiya ilaa ay ka qaangaaraan oo guur fiicanna la ogaado ku ogaado qofkaas waxaa weye aniga saanan isku ahaanayna maxaana mujtamacu ixsaan u falay nafcigiisa waa nafci mutacadi ah wey nacam sooma kasin dadka laakiin ilmaha in layska dhalo siiba qofka intuu gabdho iska dhalo iskaga tuuro meel ma fiicna nacam ayb wabilcagsi waxaa ah gabdho intuu dhalo oo diyaarad ka soo buuxiyo oo meelihii ay ku hallaabayeen oo keena marka nacam labaatan kun iyo soddon kun oo kusoo bixiya nacam ayb hadhowna tarbiyadooda ay hallaawdo indhaha taagtaaga marka wacan can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tidhi dakhalat calaya imra'atun haweeney ii soo gashay wamacaha bnataani iyadoo laba gabdhood ay la socdaan lahaa iyada ay lahayd ay dhashay tas'alu nacam awaantaas oo tas'alu weydiisanayso falam tajid cindii ma aanay ka helin agteyda shay-an waxba hayra tamratin waaxidatin hal timir unbay agteyda ka heshay fa acdaytuhaa ahaa timirtii baan siiyey fa qasamathaa way qaybisay bayna bnatayhaa labadeedii gabdhood bay u qaybisay hal timir baan xoo aan wax ka haystaan siiyey markaa timirtii bay laba intay u kala goysay labadii gabdhood siisay walam ta'kul minha waxba kama aanay cunin uma qaamad waa istaagtay fakharajad waan iska tagtay fadakala annabiyu sala allahu aleyh ali wasalam calaynaa nebigaa noo soo galay fa akhbartuhu qisadaa baan uga sheekeeyey haween baa ii timidoo laba gabdhood wadato tuugsanaysa marka hal timir baan siiyey labadii gabdheed bay u kala goysay iyadana waxba ma cunin faqaala nebiga wuxuu yidhi sala allahu aleyh waali wasalama man ubtuliya qofkii lagu imtixaano min haadihi albanaati gabdhahan bishayin wax loogu imtixaano fa axsana ilayhina uu ixsaan falo kunna lahunna waxay u ahaanayaan sitran gaashaan astur mina naari naartay uga ahaanayaan iyagaa la gelinaa maanu naarta laga xijinaa ma laga wada nacam bimacnaa waxaa weyaan iyaga sababtooda yay naarta uga badbaadayaan marka laba gabdhood qofkii lagu imtixaano waa kaa marka gabdhaha yani waxaan ujeeda qofkii lagu imtixaano fa axsana ilayhina kuna lahuna sitran min annaar bay uga noqonaan ixsaankoodana de in cunto keliya la siiya ma ahane cunto in la siiyo tarbiyadoodana la wanaajiyo way nacam guurkoodana la hagaajiyo nacam ila guurkooda ma ogtahay waxay u baahan yihiin in lala raadiyo kuf hadday iyaga la imaadaanna la siiyo kuf nacam haddii qof aan laa'iq u ahayn ay la imaadaanna lagala taliya nacam mutafaqun calayhi wacan caaishata radia allaahu canha qaalat waxay tihi jaa miskiinatun haweenay miskiinadaba ii timid taxmilu bnatayni lahaa laba gabdhood ay xambaarsan tahay wadata oo iyada ay dhashay fa adcamtuhaa waan quudiyey halaatha tamaraatin saddex timir qiso kale inay taha dhici karto fa acdad waxay siisay kulla waaxidatin mid kastoo minhumaa labadooda ka mida ah tamratan timir bay siisay wa rafacad ilaa fiiha afkeeday ayay u kor yeeshay tamratan timirtii kale yacni lita'kulahaa si ay u cunto fastadcamathaa ibnataahaa labadii gabdhood baa nasii nasii dheheen hooya eh, nasii dheheen fashaqat itamrata timirtii bay jeexday allatii kaanat turiidu ay doonaysay an ta'kulahaa inay cunto baynahumaa labadooda u kala goysay fa acjabanii sha'nuhaa bay tiri caaisha aweentaa sha'nigeeda iyaab geliyey bay tiri nacam saddex timir baa la siiyey mid bay gabar siisay tan kalena gabadhi kalay siisay tii saddexaad bay afka geli maagtay markaasay kusoo kala boodeen waa u kala goysa ee nus iyo nus u kala siisa fadakartu ladii sanacad lirasuuli llahi sala allahu aleyh ali wasalama wixii ay samaysay baa nebiga u sheegay faqaala waxa uu yidhi in allaha alleh qad awjaba lahaa biha aljanna ilaahay jannou u waajibiyey tan sababteeda uu ugu waajibiyey aw amase actaqahaa min annaari ilaahay naar buu uga xoreeyey arrintan darteed qofka markuu korinaya ilmihiisa xataa inuu ku ajar tirsada nacam niyadda uu ku hayo yacni inay isaga bedelaan berri markau isaga dhinto inay booskiisii cibaadada ka sii wadaan ibnu kathiir saas uu leeyay nacam marka nabiyullaahi ibraahim ismaaciil uu ka sheekeynaya nacam rabbanaa wajcalnaa muslimayni laka wamin duriyatina ummatan muslimatan laka waarinaa manaasikana markuu aayaddaa macnaynaya wuxuu leeyahy ilaahow ummad adig kuu hogaansanto labadeena ilaahu naga dhig Eh, rabbana wajcalnaa muslimayna laka wamin duriyatinaana ummatan muslimatan laka ilaahu ka dhig ummad adiga ku hogaansan calaamaadka marka wuxuu leeyay ibnu kathiir qofku cibaadada ilaahay inuu jecel yahay o dhab ka tahay waxaa calaamad u ah inuu jeclaado markuu isaga dhinto xataa cibaadada si ays usii kala go-in ilmihiisa inay wadaan nacam oo ilmihiisa uu khayrka la jecel yahay ayb rawaahu muslim wacan can abi shurayxin khuweylid ibni camrin alkhusaaciy radia allahu canhu qaal qaala anabiyu sala allahu aleyh waali wasalama allaahuma yaa allaahu allow inii anigu uxariju xaqa adaciifayni nacam inii anigu uxariju dembi ayaan haleeshiinayaa xaqa daciifayni labada taagta daran xaqooda alyatiimi walmar'ati agoonka iyo haweenta nacam labadaa daciif xaqooda qofka yacni ka tago ismi iyo dembi baan haleeshiinayaa buu yiri nacam xadiidun xasanu saxiixun rawaahu nasaa'iyu fi lkubraa biisnaadin jeyid wa macnaa uxariju waxaa weeyaan ulxiqu waxaan haleeshiisiinayaa alxaraja dembi wahuwa alithmu xarajku waa dembiya biman ruux dayaca xaqahumaa xaqooda dayaco wa uxadiru waanan ka digayaa min daalika arrinkaagaas taxdiiran baliiqan digniin aad u xeel dheer wa asjuru canhu waan ka horarayaa xaggiisa zajran akiidan horarid iyo canaan aad iyo aad u adag wacan muscab bni sacdin wacan muscab bni sacdi bni abi waqaas qaala waxa uu yidhi ra'aa sacdun sacad baa wuxuu arkay ana la waxuu um, maleeyey arkay yani u ra'yeeyey wuxuu arkay anna lahu fadlan dheeraad inuu leeyahay calaa man duunahu dadka ka hooseeya inuu wax dheer yahay saas waxooga isku yaro dareemay nacam wuxuu is yidhi dadka kaa hooseeyo dadka adiga kaa soo haro kaa hooseeyo waxbaad dheertahay buu is yidhi nacam faqaala anabiyu sala allahu caleyh waali wasalama nebigu waxa uu yidhi hal tunsaruuna war ma la idiin gargaarayaa wa tursaquuna oo ma la idin arsuqayaa ilaa biducafaa'ikum unbaa la idinku arsuqaa dadkiina taagta daran ducadooda une nacam ducafada ducadooda unbaa laidinku arsuqaayo laidinku gargaaraa ma ahna idinku aaba haddaad idinka ahaan lahaydeen maaba halaagsami lahaydeene nacam soo ma garan rawaahu lbukhaariyu baa weriye haakadaa mursalan si mursal ahaan buu usoo wariyey fa ina muscaba bna sacdin maxaa yaele muscab ibnu sacd taabiciyin weeyaan wa rawaahu alxaafid abubakr albarqaaniyu fii saxiixihi buu kusoo saaray mutasilan isagoo xiriiro can abiihi nacam imaamu nasaa-i baaba sunankiisa isagoo mutasila kusoo arooriyey bazaarna musnadkiisa albaxru zakhaar ayuu kusoo arooriyey fatxulbaarigan ibnu xajar wuu ku sheegay nacam xadiidka marka maxaa laga qaadanayaa juska lixaad oo fatxulbaariga kaga sheegayo jihaadka iyo meelaha xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa dadka ducafaa ulmuslimiin iyo in dadka loogu gargaaro haweenkaas iska dhibaataysan dadka yacnii ilmaha yaryarka ah bahaa-imta xoolihii waxyaabaha in ilaahay dadka ugu gargaaraya nacam ayb ilaa maxaa yaele dadka waaweyn dad waaweyn oo dembigoodu yara yacni dembigoodaha badan nacam soo ma garan midda kale iyagu marka dadkan ducafada ah hadday gacmaha alle u hoorsadaan wuu u naxariisanaya alla subxaana watacaala marka sacad waxaa la leeyahay inaad isu aragta maaha dadkan inaad wax dheer tahay waxa la idinku oo la laidinkugu gargaaraya iyaga ducadoodaa ilaa biducafaa'ikumna ilaa biducaai ducafaa'ikum weeyaan nacam maxaa yeele ilaahay marka la baryo dadku waa u ixsaan falaa waa wau ajiibaa ee macnuhu maahan yacni dadka ducafada haddii yani dadka ducafada ha lagu tawasulo haddii loo jeedo de macnuhu wuxuu noqonayaa ducafada nool ducaha laga dalbado waa macno saxa kaas isaga ayb laakiin bijaahihim iyaga jaahooda ilaahay wax idinkugu samaynaya iyad waxaa macnahaas cid ku macnaysa malaha oo culammada waaweyn ka mida wacan abi dardaa cuwaymirin radia allaahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam yaquul nebigaan maqle isagoo dhahayo ayb ubquuni ducafaa'a waxaad iga raadisaan dadka tabarta daran fi ducafaa'i dadka ducafadee taagta daran dhexdooda iga gooba oo iga raadiya fa inamaa tunsaruuna waa la idiin gargaaraya wa watursaquuna waa laydin arsuqayaa ilaa biducafaa'ikum unbaa laydinku arsuqaayo laidinkugu gargaaraa rawaahu abu daawuuda biisnaadin jayid abu daawuud isnaad jayid ah ayuu kusoo saaray baabu baabulwasiyati binnisaai dardaaran haweenka la isu dardaarmo xukunka kusoo arooray fadliga kusoo arooray caddayntiisiiba u baabiya haweenka yacnii in la isu dardaarmo oo war haweenka ha loo ixsaan falo haweenka ha la ogaado in la yidhaahdo nacam qaala allaahu tacaala alla waxa uu yidhi wacaashiruuhunna wacaashiruuhunna la dhaqma haweenkii bilmacruufi shay sharcigu iyo curfigaba lagu yaqaano kula dhaqma ayb si wanaaga kula mucaamila haweenka marka waxaa jirto waxaa aayadda kusiiya siiya wacaashiruuhunna bilmacruufi fain karihtumuuhunna facasaa an takrahuu shay-an wayajcala allahu fiihi khayran kathiira haddaad hadaad dhibsataan ood wax ku nacdaan waxaa dhici karta inaad shay ku nacdaan oo ilaahay subxaanah wa tacaala kheyr badanna haweenkaa idinka siiyo culamada marka waxay ku macneeyaan waa in dabeecaddeeda iska adag tahay oo dabeecaddeeda isu qallafsan tahay inaa ku dhibsato ilmo wanaagsan oo tarbiya fiicanna ay kuu dhasho nacam yaa laga yaaba marka heboodin markiiba nacam wa qaala tacaala alla waxau yidhi walan tastaiicuu ma awoodeysaan an tacdiluu bayna annisaa'i haweenka inaad u cadaalad fashaan walow xarastum aaba dadaashiine nacam xataa aad badadaashiine haweenka ma u cadaalad fali kartaan bimacnaa yacni qalbiga jacaylka qalbiga ma ka simi kartaan falaa tamiiluu ha iilanina oo ha leexanina kula almayli iilasho dhammaanteed fatadaruuhaa marka aad ka tagtaan haweentii kalmucallaqati oo kale iyadoo yacni mid la xiray oo kale oo aan lana furin lana qabin wa in tuslixuu haddaad hagaajisaan watattaquu a alla ka cabsataan fa ina allaha kaana gafuuran raxiima alla wuxuu ahaaday mid dhaafid badan naxariis badan wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalama istawsuu binnisaa'i khayran istawsuu isu dardaarma idinka binnisaa'i haweenka yani shanigooda khayran khayr isu dardaarma oo idinka ragga ah khayr iskugula dardaarma haweenka oo haweenka ha loo ixsaan fala sidaa isdhaha fa ina almar'ata haweenta khuliqat min dilacin khuliqat waa la abuuray min dilacin baa laga abuuray feer ayaa laga abuuray feer oo asalka yacni umunaa xawaa feer baa laga abuuray oo aadam feertiisaa laga abuuray ayb wa ina acwaja maa fi dilaci aclaahu wa ina acwaja maa shayka ugu qalooc badanoo fi dilaci yacnii wa ina acwaja maa shayka ugu qallooc badanoo fi dilaci ku sugan yacnii feerta aclaahu meesha ugu sarraysa feerta meesha ugu sarraysay yani aada uga qalloocdaa fa in dahabta haddaad doonto tuqiimuhu inaad toosiso kasartahu waad jebinaysaa wa in taragtahu haddaa ka tagto lam yazal ka zuulimaa acwaja inuu qallooco oo haweenka yacni qallooc baa ku jiro oo yacni jibilliba ah iskaga ah marka haddaad doonto qalloocaas ka toosi inaad istidhaahdid feer adoo toosinayo kale weeyaan bash ayaad siinaysaa oo jebinaysaa fastawsuu binnisaa haweenka khayr isugu dardaarma marka ka dardaarma haweenka shanigooda isku dardaarma rag haddaad tihiin muttafaqun calayhi marka waxaa weeyaan riwaayada kalea tilmaamayso wa kasruhaa dalaaquhaa jebinteeda waa furiin waay wa fii riwaayatin fi saxiixayni almar'atu haweentu ka dilaci feer oo kale weeyaan in aqamtahaa haddaad toosisid kasartahaa o aad jebinaysaa wa in istamtacta bihaa haddaa ku raaxaysatana istamtacta waad ku raaxaysanaysaa wa fiiha cawajun iyadoo qalooc uu ku sugan yahay wa fii riwaayati limuslimin ina almar'ata haweenta khuliqad min dilacin baa laga abuuray lan tastaqiima laka kuu toosi mayso calaa dariiqatin hal dariiqa kugu toosi mayso oo hadday hal dariiqo keliya kugu toosi lahayd iyadaaba kula xisaabtami lahayd inay guri kuu joogto ilmo kuu hayso intaas <laughs> yacni ilaahay baa waxaan dadka u kala sameeyey moogtaan sidaas yani ilaahay baa iyadana ku abuuray inay yani waxaas u dulqaadata shaqooyinkaas oo nuqsaanta marka ku jirto waa nuqsaan maslaxa ay ku jirto marka oo mujtamac ay maslaxa ugu jirto hadday naagto laakiin sida ninkoo kale ahaan lahayd daadhow maxaa ka dhici lahay marka marka wuxuu yidhi fa in istamtacta bihaa haddaad ku raaxaysato istamtacta bihaa iyadaad ku raaxaysanaysaa wa fiiha cawjun qallooc isagoo ku sugan yahay wa in dahabta tuqiimuhaa haddaad doonto inaad toosisidna kasartaha waad jebinaysaa wa kasruhaa jebinteedana dalaaquhaa furiinkeeda weeyaan qowluhu cawajun huwa bifatxilcayni waaw caynta la kordhigo waawdana la kordhiga cawaj wacan can bni zamcata radia allahu canhu annahu samica anabiya sala allahu aleyh waali wasalam nebigu maqlay yakhdub isagoo khudbo akhrinayo wadakara naaqata wadakara nebigu wuxuu xusay annaaqata hashi waladii iyo kii caqaraha hasha fayla gooyey kiyaasha boqongooyey ayuu sheegay khudaar binu saalifa la dhihi jira nacam saasaa mufasiriintu ay ku sheegaan waa hashii reer thamuud waay saalex nm fa qaala rasuulullaahi sala allahu aleyh ali wsalam rasuulku waxauu yidhi idinbacatha ashqaaha idin bacatha id goortii in bacatha oo usoo baxay ashqaahaa qoomka kii uu sharta badnaay yaa usoo baxay inbacatha lahaa waxaa usoo baxay rajulun ninbaa usoo baxay casiizun kibir badan oo yacni dadkiisa isu kibirsiinayo bimacnaa yacni tal iyo qabiil baad leedahay yacni isku kibirsiinayo inbacatha lahaa rajulun baa usoo baxadha casiizun oo iskibirsiinayo caarimun mufsid oo fasaad badan maniicun oo markaana yacni maniicun ah mid yacni isku isku reebayo fii rahdihi jamaacadiisa qabiilkiisa qabiilkiisa ayuu yani isku difaacayayo isku ilaalinayaayo yani iyaga dhexdooda marka yani eh, manaaca iyo dadka wax ku kutaabo kara ma leh yuu isleeyahay nacam uma dakara anisaaa haweenkiibuu nebiga sheegay fawacada fiihinna markaas dadkiibuu ka waaniyey eh, fawacada fiihinna fawacada nebigu waa wacday fiihinna ay fii shanihinna raggiibuu marka wuxuu ka waaniyey haweenka shanigooda nacam qaala waxau yidhi yacmidu axadukum midkiin wuxuu u qasdayaa fayajlidu imra'atahu haweentiisiibuu karbaashaya ancam ou jeedlayaa jalda alcabdi addoonka sida u karbaasho oo kale falacalahu yudaajicuhaa waxaana dhow oo yacni laga yaabaa yudaajicuhaa inuu la jiifsado min aakhiri nowmihi hurdadiisa aakhirkeeda nacam habeenkiina inuu la seexdo inuu sidii addoon u tumano uu samaynayaa maalinkii naakhirym dhiga min aakhiri yowmihi nacam min aakhiri yowmihi maalinta gelinkeeda maalintiisa gelinkeeda dambe maalintiisa gelinkeeda dambena waa la seexanayaa waana tumayaa nacam maanta oo dhan bau tumaya haddana caaw inuu la seexdo rabaa nacam marka wax foolxun waa taasoo kale nacam ayb mana fiicna sideedaba ragga dumarka dilo ma ma ma qiimo badna nacam dad eh, qiimo badan maba ahba haalibka soo ma sharcigana yacni dadka hadda soomaalida say wax dilayaan haweenka u dilayan oo kale ama dad dadyowga kale xataa si ay haweenka u dilayaan maahan yani akhyaarnimana kuma jirto mana fiicna qofkan qof weyn waaye yacnii in wax loo sheego wanaag wax loogu sheego oo yacni sidaasaa marka ayay ku fiican tahay nacam intii sharciga eh, baababkii eh, yani intii sharciga uu mara haddii nushuuso ay noqoto sidii wacdigii iyo yacni eh, jiifkii oo looga hajiro iyo sidaas marka loo wado nacam ayb garaacis xataa hadday noqoto inuuba gacan u qaadaba oo qofka yacni heer gacanaaba lagu qaaday ay gaarto haddii heer gacan loo qaadaba ay gaarto iyada inay isku dareentaa la rabaa ay kusoo laabata marka nacam gacan qaadistana yacni waa garaacis aan yacni korkeeda aan xagatin ku samaynaynin ama aan bararinaynin ulajeedada laga leeyahy waa maxay war heer lagu gacan qaadaad gaartay waay nacam iyada marka inay wax ku fahamtaa la rabaa wa ilaa in korkeeda la baabi'iyo oo la garaaco nabarro loo yeelo oo madaxa laga daqra iyo waxaasoo dhan ma leh nacam sida dadka qaarkood marka ay yeelayaan oo kale ma ah huma wacadahu nebigu wuxuu ka waaniyey fii daxikihim qosolkooda oo min adardati ay ka qoslayaan neefta gadaal ka timaado nacam addarda waxaa la yidhaha neefta gadaal ka timaado ee cod kale nacam soo ma garan qosolka ay ka qoslayaan buu nebiga ka waaniyey wa qaala waxau yidhi lima yadxaku axadukum midkiin muxuu ugaga qoslaya mimaa yafcalu wax uu samaynayo nacam mutafaqu calayhi waalcaarimu bilcayni almuhmalati waraa'i baa la akhriyey huwa shiriiru weeyaan midka sharta badan almufsidu ee wax fasaadin badan wax fasaadiyo wa qowluhu inbacahana ay qaama bisurcatin waa istaaga weeyaan deg deg bow ay ugu istaago ugu soo banbaxay ayb wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalama laa yafrak laa yafrak mu'minun mu'min yaanu ka caraysiinin mu'minatan haweeney mu'minada in kariha minhaa khuluqan dabeecad haddii uu ku noco radiya minhaa aakhara mid kale ayuu raalli kaga noqdaa aw qaala hayrahu buu yiri rawaahu muslim nin haweentiisa ah, nin mumina haween mu'minada uu qaba yaanu ka caraysiinin maxaa yeelay haddii uu dabeecad ku dhibsado kuwo kalou raalli uga yahaa jirtay ku fiican tahay xaggaa markaa qofka ha eego eh, rawaahu muslim wa qowluhu yafrak huwa bifatxilyaa ya-doo la kordhiga la aqriyo wa iskaanilfa-i oo la reebo macnaahu yubqid weyan yaan u caroonin yuqaalu farikat ilmar'atu zawjahaa haweentii ninkeedii bay ka carootay wa farikahaa zawjuhaa ninkeedii iyadou ka carooday bikasri raa'i yafrakuhaa facila yafcalu baa lagu keenaa nacam waa qiyaaski facila yafcalu soo qiyaaski ma ahayn taasaa marka lagu keenayaa nacam ay abgadhaa wallahu aclam wabilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi wsalam